بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay waxa qaطciga ama goynta gacanta tuugga diidaya iyo waxaan diidayn iyo waxa xirsiga qof u noqon kara iyo waxaan u noqon karin wuxuu yihi raximah اllahu tacaala yuqطacu waxaa la jarayaa gacanta mu'jiru اlxirsi kii xirsiga kireeyey wakadaa sidoo kale muciiruhu kii xirsiga caariyeeyey fil haddii qof uu qof kale ka kireeyo xirsi sida maalan guri oo kale ama sanduuq oo kale ayuu ka kireeyey dabeetana qofkii guriga laga kireeyey ama sanduuqa ayaa alaab dhigtay kii iska lahaa guriga ama sanduuqa ayaa alaabtii ninkaa ka xaday intuu jabsaday gurigii ama sanduuqii gacanta waa la goynaya maxaa yeelay qofkan markuu guriga kiraystay manfacadiisa asagaa milkiyey walidaalik qofkan kireeyaha ah xaq uma leh inuu xirsigaas u dhaco waaya wax shubhaana kuma leh sa darteed gacanta waa la goynaya qof haduu qof kale uu e, sanduuq u caariyeeyo dabeetana sanduuqii uu ku rito alaab kii caariyeeyey uu sanduuqii jabsado oo alaabtii uu ninkaasi ku ritay kala soo baxo asna gacantii waa la goynayaa maxaa yeelay qofkan mar haddii uu caariyeeyey sanduuqan manfacadiisa asagaa mutaystay haduu doonana qofkan wuu ka noqon karay caariyadii oo sanduuqii wuu soo ceshan karay laakiin isagoon ka laaban caariyadii waxa weeye xirsigaas manfacadiisa xaquma leh wuxuu yuqdacu waxaa la goynayaa gacantii mujiruxirsi xirsigii qofkii kariyey wakadaa sidoo kale muciiru kii caariyey filasax walow qasaba hadduu dhaco xirzan xirsi lam yuqطac la jari maayo gacantii maalikuhu qofkii xirsigaa milkiyey wakadaa sidoo kale gacantii la goyn mahayo ajnabiyun ajnabi filasaxi muctamad haddaan qabanno hadduu qof uu qof kale xirsigu ka dhaco xirsigu waxaa weeye waa sanduuqi oo kale maalan ama khasnaddii alaabta lagu ridanaya dabeetana qofkii xirsiga dhacay ayaa alaab gashaday xirsigii qofkii maaliga ah xirsiga iska lahaa haddii uu xirsigii absado xirsiga isagoo iska lahaa uu jabsado oo ninkii ka dhacay uu xoolo uu iska lahaa kala baxo gacanta ma la jaraya maya lama jarayo sababtu waa maxay maxaa yeelay qofkan maadaama xirsiganba uu asagoo iska leeyahay dee xaq buu u leeyahay inuu xirsigaas uu jabsado aq buubu leeyahay xirsiga inuu qaato aq buu leeyahay markaa xoolahan uu qaatay xirsi kuma jirin maadaama xirsigan asagoo iska lahaa waxay la mid tahay sida xoolo bilaa xirsia ah uu qaatay horena waxaa noo soo dhaaftay shuruudda gacanta lagu goyn ka mid tahay in xoolihii lagala baxo xirsi xirsiganna qofkan asagaaba iskale qofkan alaabta iska lahaana aalim weeye nabiguna wuxuu uhi calayhi الsalaatu laysa licirqin aalimin xaq cirqi aalima xaq ma leh markaa xaqba ma oo gacantii loo jari ninkan hadduu nin ajnebi ah isna sidoo kale u dhaco xirsigii maqsuubka ahaa oo alaabu kala baxo gacantiiba lagoyn isna lagoyn maayo sababtoo ah ixraasku wuxuu ka mid yahay manaaficda qofkan khaasibka ah ee xirsiga dhacayna de xirsiga asagoo iskama baleba manfacadiisa ma mutaysto walidaalika hantidiisu waa hanti dayacan oo bilaa xirsi ah xirsigan asagoo maadaamuu lahayn walow asaba hadduu dhaco xirsan lam yuqdac la jari maayo gacantii maaliku maaligiisii ninkii iska lahaa xirsigaas gacantii la jari maayo hadduu xoolihii aasibka uu kala baxo wakada saas kale ajnabiyun ajnabi hadduu xoolihii kala baxo xirsigaa lasoo dhacay ila sax walow asaba hadduu dhaco maalan xoolo hadduu dhaco oo axrazahu uu ku ilaaliyo bixirsihi xirsigiisii fasaraqa almaaliku kii maaliga ahaa uu ka xado minhu xirsigaas maal alkhaasibi kii dhacay xoolihiisa aw amase ajnabiyun ajnebi uu ka xado almaqsuuba xoolihii la dhacay falaa qaca goyn ma jirto filasax nin baa xoolo dhacay dabeetana xirsi uu leeyahay ayuu gashaday xoolihii sanduuq buuba ku rita ama khasnadu asagoo iska leeyahay ninkii maaligga ee xoolahan iska ayaa xirsigii intuu jebiyey ayaa wuxuu kala baxay xoolihii kaasibka xoolihii hee haasibku kala baxay gacantii ma la goynayaa la nin ajnebi ah oo haasibkii iyo maaligii midna aan ahayn ayaa sidoo kale xirsigii maalkii maqsuubka ahaa lagu riday ayuu jabsaday dabeetana xoolihii la dhacay ayuu asna kala baxay xoolihii la dhacay ayuu ka xaday gacantii ma la goynaya la tan hore qofkan maaligaa gacanta la goyn mahayo maxaa yeelay maadaama xoolihiisii xirzigan ay ku jiraan dee xirzigan xaq buu u leeyay inuu jabsado si uu xoolihiisa oola baxo xoolahan uu la baxayna muxras ma ahayn markuu jabsaday kadib muxras kama ahayn oo xirzi kagama jirin sidaa darteed gacanta loo goyn maayo kan ajnabiga ahana waxaan gacanta loo goyn maadaama xirzigan xoolaha ku jira biridalmaali aysan ahayn xoolahan ooluu marka horeba soo dhacay ninka biridalmaalina xirsigan uguma jiraan saa waa tug tug dhacayo gacantii la goyn maayo marka xoolahani muxras maba ahaba aslan maadaama biridalmaali aysan meesha ugu jirin walow asaba maalin xoola haduu dhaco waaxrasahu uu ku ilaaliyo bixirsihi xirsigiisa fasaraqa almaaliku maaligii uu ka xado minhu xirsigaas maal alhaasibi haasibka maalkiisa aw amase saraqa ajnabiyun ajnabiga wuxuu xaday almaqsuuba xoolihii la dhacay laftirkoodii falaa qadca goyn ma jirto fil asax walaa yuqdacu la goyn maayo mukhtalisun midkii xoolaha dafay wamuntahibun kii boobay wajaaxidu wadiicatin ammaanada kii dafiray halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa ruknigii labaad ee arkaantii sariqada oo ah assariqa tugnimada laftirkeeda hore waxaa noo soo dhaaftay assaariq kanna waa sariqadii ama masruuqi baana soo dhaafay masruuqi halkanna waa sariiqadii sariiqada marka waxa weeye akhdu lmaali khufyatan xoole in lagu qaato qarsoodi marka wixii aan qarsoodi ahayn gacanta lagu goyn maayo qofkii walidaalik qofkii mukhtaliska aha gacanta la goyn maayo waa kii xoolaha intuu dhufsaday ama u dafay orod kula baxsaday waa muntahib kii xoolaha xoog ku qaata ee boobay isna gacantii la goyn maayo waa qofka intuu xoog ku qaato awood iyo cuduud isticmaalay waa munahibkii jaaxidu wadiica kii inta ammaano loo dhiibtay qofkii ammaanada u dhiibtay markuu doona inuu ka soo ceshada ku dafiro yidhi ammaanada maada ii dhiibin xoolaba kaama hayo ama intuu xoolo caariyeeyey caariyadii dafiray intaaba waxaa ku sugnaaday xadii uu tirmidi soo saaray laysa cala almukhtalisi wاlmuntahibi wاlkhaaini qacun qofkii wax dafay iyo kii wax boobay iyo kii khaainka ahaa toona goyn laguma leh gacantii la jari maayo farqiga udhaxeeya saddexdan aan soo tilmaannay iyo qofka saariqa waxa weeye saariqu xoolaha si qorsoodii ku qaataa laiskamana ilaalin karo sidaas darteed waxaa lagu waajibiyey in gacantii la gooyo xad ahaan si arrintaa looga sajriyo oo looga reebo kuwanse cayaanan bay ku qaadanayaan qofkii oo arkaya ayay xoolihii ka qaadanayaan walidalik qofkii uu ka dacwoon karaa uu ka ashtakoon karaa dowladdaa lagu maxaan ku dhahay looga dacwoon karaa oo maxkamad baa la saari karaa walaa yuqdacu la maayo gacantii walaa yuqdacu gacantii la maayo mukhtalisun kii xoolaha dafay wamuntahibun kii boobay wajaaxidu wadiicatin ammaano dafiray walow naqaba hadduu duleeliyo xirsigii ama gidaarkii wacaada soo noqdo fii leylatin ukhraa habeen kale fasaraqa uu xabo quica gacantii waa la jaraya fi lasax qultu waxaan idhi haadaa arrinkan idaa lam yaclam waa hadduusan ogayn almaaliki qofkii iska lahaa xoolaha annaqba duleelka walam yadhar uusan u soo muuqanin duleelkaasi liaaliqiina kuwii jidka marayey wailaa haddii kale falaa yuqdacu gacantii la goyn mahayo qaطcan go'naan wallahu aclam haddii uu tuug yimaado oo uu gidaar duleeliyo gidaar buu jabiyey meherad ama guri uu leeyahay habeenka waxamuuna kala bixin uu iska tegey habeenkii labaad ayuu soo noqday meeshii uu duleliyey buu ka galay dabeetana alaabbuu kala soo baxay oo ka xaday gacantii waa la jaraya laba habeen buu kala dhacay arrinkii habeenna wuu duleliyey habeenna alaabtii uu xaday gacantii waa la goynaya waxay la mid tahay si asagoo habeenka gelinka hore duleliya gelinka dambena alaabtii la baxa laakiin arrinkaasi waa haddii ninkii maaliga ahaa ee iska lahaa hantidan uusan dulelintan uusan la soconin ama yani islamarkaana dadkii jidka marayey aysan u muuqanin duleelkaas oo duleel muuqda uusan ahayn duleel muuqda uusan ahayn haddii kale oo ninkii maaliga ah intuu ogaada duleelkaa uusan hagaajinin amaba asagu uusan ogaanin laakiin dadkii daariqiinta ee jidka marayey ay ogaadaan inuu duleelkan uu jiro markaa gacantii lama goynayo tuugga sababtu waa maxay xirzigi wuxuu noqday xirzi aan ilaashanayn ninkanna waxaa laga rabay inuu hantidiisa ilaashado oo marba haddii la duleeliyey uuna ka warqabay in la duleeliyey inuu dayactiro ama alaabtii meesha uu kala baxo ama uu ka xidaaraysto haddii dadka jidka marya ogaadeenna sidoo kale oo asaguna uuna ogaanin waa nin waxa wey wax moogano dee hantidiisii asaga iska dayacay walow naqaba hadduu duleeliyo gidaarkii oo waahraja uu ka soo saaro maalkii hayruhu qof aan ahayn kii duleeliyey falaa qaطca goyn ma jirto haddii nina uu gidaarkii duleeliyo nina uu alaabtii ka soo saaro midna gacantii la goyn maayo kii duleeliyna la goyn maayo kii ka soo saarina la goyn maayo maxaa yeele kan duleeliyey waxba muusan xadin kii alaabta la baxayna muusan yani kala bixin xirzigeedii min hayri xirzin buu alaabta kala baxay xirzi la'aan laakiin kii hore waxaa laga rabaa inuu gidaarkii uu duleeliyey uu hagaajiyo kan labaadna waxaa laga rabaa alaabtii uu qaatay inuu soo celiyo walow tacaawanaa hadday isku kaashadaan laba qof fi naqbi duleelintii wanfarada uu la keli noqday axaduhumaa labadii qof mid ahaan bilikhraaji alaabtii soo saariddeeda awamase wadacahu alaabtii uu dejiyo naaqiun labadii duleliye midkood biqurbi naqbi duleelka meel u dhow faahrajahu uu soo saaro dabeetana aakharu mid kale qudica waa la goynaya gacantii almukhriju kii soo saaray walow wadacahu hadduu dejiyo biwasai naqbihi duleelka bartankiisa faahadahu uu qaado khaarijun mid dibadda jooga wahuwa xaal alaabtaas yusaawi uu dhigmo nisaabayna laba nisaab lam yuqaca labadoo gacanta la goyn maaya fi adhar laba qof baa laba tuug ayaa isu kaashaday gidaar inay duleeliyaan midkoodna alaabtiibuu soo saaray mid unbaa alaabtii soo saaray laakiin labadu way isla duleeliyeen waaya ama midkood baa wuxuu sameeyey gidaarki way isla duleeliyeen midna alaabtii wuxuu dhigay meel u dhow duleelkii kii kalena dibaduu joogay wuu ka laacay dibadda dabeetana wuu la baxay labada suuraba waxaa gacanta la goynayaa kii alaabta dibadda u saaray kii alaabta dibadda u saaray ayaa gacanta la goynayaa kii ku caawiyey duulalinta gidaarka asaga la goyn maayo gacanta sababtoo ah kaa alaabta saaraybaa tuugahoo alaabtii la baxay kani wuu ku caawiyo kaasi wuu ku caawiye asaga waa la tacsiirinaya gacanta la goyn maayo walow wadacahu tii hore la socota la soco yani labada qof gidaarka isla duleeliyeen dabeetana mid baa gudihii galay alaabtii buu soo qaaday gidaarkii isla duleliyeen ayuu dhex dhigay alaabtii mid dibadda joogana uu qaaday isla markaa alaabtani waxay u dhigantaa laba nisaab labadoodaba gacanta la goyn maayo labadoodaba hee gacantii la jari maayo maxaa yeelay xaaladda tan u fiirso mid ka saaray tamaaman xirsi ma jiro midba xirsigii haaf ka saaray midna wuu soo qaaday oo gidaarkiibuu dhex dhigay meeshii la duleeliyey kii kalena wuu qaaday kii kalena hee wuu qaaday marka midna gacantii hee la goyn mahayo midna waxa weeye tamaaman xirsi buunan ka saaray midna haaf buu saaray midna haaf kaluu dhammaystiray tuuga marka gacanta la goynaya waxaa sharta inuu tamaaman xirsi u ka saaro saariqan waxaa lagu magacaabaa bay dhaheen fuqahadu assaariq adariif tuuga xariifka ah ay ilfaqiih waa faqiih maxaa yidhi masaladan cilmi buu leehay saa darteed wuu ka xiilaystay si aan gacantii loo jarin alaabtiina qaaday gacantiina lama goyn wuxuu walow tacaawanaa hadday isu kaashadaan laba tuug fi naqbi duleelintii wanfarada uu la keli noqda axaduha midkood biikhraaji alaabti inuu soo saaro oo amase wadacahu uu dejiyo naaqibun labadii duleeliyey mid ahaan biqurbi naqbi duleelka meel u dhow fa akhrajahu uu saaro aakharu mid kale qodca waxaa la goynaya gacantii almukhriju kii alaabta saaray labada suuraba walow wadacahu hadduu dejiyo midkood labadii duleeliyey mid ahaan biwasadi naqbihi duleelka bartankiisa fa akhadahu dabeetana uu saaro khaarijun mid dibadda jooga walaal huwa maalkaasi yusaawi uu dhigmo nisaabayna laba nisaab lam yuqaca gacantii la jari maayo filadhar labadoodaba gacantii la goyn maayo filadhar walow ramaahu maalkii hadduu ku tuuro ilaa khaariji xirzin xirziga bannaankiisa aw amase wadacahu uu dejiye bimaa'in biyo dhexdood jaarin oo socda aw amase dahri daabatin daabo dhabarkeed saa'iratin oo socota aw amase caradahu uu u bandhigo liriixin dabayl haabatin oo dhabanaysa fa akhrajathu dabeetana alaabtii ay daabadaasi saarto qudica gacantii waa la aw amase wadacahu wuxuu dejiyey calaa dahri daaba dhabarkeed waaqifatin oo taagan famashad dabeetana way socotay biwadcihi dejintiisa sababteeda ku socotay falaa gacantii la jari mahayo ilasax wuxuu ku yidhi haddii tuuggii alaabtii markii uu la soo baxay uu xirsigii ka soo saaray uu xirsiga dibaddiisa ku tuuro maalan alaabta guri bay taallay gurigiibuu ka soo tuuro bannaanku alaabta u tuuray amaba biyo socda oo qulqulaya ayuu dhex dhigay alaabtii dabeetana biyihii baa dibadda xirsiga oga saaray ama daabo socota ayuu dhabarka u saaray daabadii baa la dhaqaaqda oo gurigii kala baxday ama wuxuu u bandhigay dabayl lacag bayba ahayd maala xaanshi ah dabayshii baa firdhisoo waxaa weeye ka saarta xirsigii intaasoo dhan tugi gacanta waa la goynaya maxaa yeelay ikhraajkan xirsiga laga saarayo asagaa loo nisbaynayaa asagaa sabab u ahaa waxaan o marka wuxuu ku yidhi masalada hore aw dahri daabatin saa'iratin daaba socota hadduu dhabarka u saaro ka warran daaba taagan hadduu dhabarka u saaro dabeetna daabadii ay la socoto alaabtii markuu dhabarka u saaray gacantii ma la jarayaa maya la jari maayo xaaladan sababtoo ah socodkan daabada ayaa ikhtiyaar u leh isagoo daabada muuna socodsiinin daabadii oo taagan buu dhabarka u saaray dabeetna ikhtiyaarkeeda ku dhaqaaqday marka xaaladan waxa weeye gacantii la jari mahayo maxaa yeele socodkii waxaa loo nisbaynayaa daabadii waaya wuxuu idhi walow ramaahu hadduu ku tuuro alaabtii xirsiga ku jirta ilaa khaariji xirsiga xirsiga meel ka baxsan oo dibadda ah amase wadacahu uu dejiyo alaabtii uu xaday bimaain biyo dhexdood jaarin oo socda amase dahri daabatin daabo dhabarkeed saa'iratin oo socota amase carada u bixiyo ama u bandhigo liriixin dabayl haabatin oo dhabanaysa fa akhrajathu dabeetna dabayshaasi ay saarto alaabtii qudica gacantii waa la goynaya aw amase wadacahu wuxuu dejiya alaabtii calaa dahri daabatin daaba dhabarkeed waaqifatin oo taagan famashat dabeetana daabadii baa socotay biwadcihi bisababi wadcihi dejintiisa sababteeda ku socotay falaa gacantii la jari maayo filasax walaa yudmanu xurun xor la magdhabi maayo biyadin gacanku dhigid lagu magdhabi maayo walaa yuqdacu la maayo saariquhu kaa xorka ahaa qofkii xaba xorka waa qof aan addoon ahayn ayaa xor hadduu qof uu qof xor ah ilmo yarba ha ahaade uu gacanta ku dhigo oo guri kala baxo gacantii la goyn maayo maxaa yeelay xorku dee xoolo maaha qofkaa waxaa gacanta lagu gooyaa xoolo xorkuna wuu madax bannaan yahay addoon maaha waaya fiqiga waa tii ay lahayd alxuru laa yadkhulu taxta اlyad xorku gacan ma hoos galo haddii qof uu xadana ilmo yarba ha ahaade gacantii la goyn maayo walaa yudmanu lama dhawi mahayo xurun xor biyadin gacanku dhigid walaa yuqdacu la goyn mahayo saariquhu kii xaday gacanta la goyn maayo walow saraqa hadduu xado sagiiran ilmo yar biqilaadatin maca qilaadatin waxa weeye kuul maceed sita fakadaa taa bay la mid tahayoo la jari maayo fil asaxi muctamad haddaan qabanno ilmo yaroo qaba ayuu qaatay oo la baxay ilmo tuugii gacanta ma la jaraya maadaama uu kuushaa saxday le ilmi yara kuul buu qabaa soo maa dee kuushaa sababteeda gacantii ma loo geenaya maya loo geen maayo maxaa yeelay ilmaha yarka ah maadaama uu xor yahay waxa uu qabo ama dhar ha ahaado ama kuulo ha ahaadee waxa weeyaan xawsadiisay ku jiraan iyo gacantiis alxuru laa yadkhulu taxta alyad waa qaacidadii walow sarqa hadduu xabo sahiira ilma yaro biqilaadatin maca qilaadatin kuul sita fakada taa may la mid taho gacantii la jari mahayo tuugii fil asax walow naama hadduu ku seexdo cabdun addoon calaa baciirin riti ama awr faqaadahu dabeetana uu tuugii uu awrkii uu hogaamiyo u akhrajahu ka saaro can alqaafilati kolonyadii qudica gacantii waa la goynaya aw mase naama waxaa seexday xurun xor ayaa calaa dahri baciirin awr dushii ku seexday oo faahrajahu tuugiiba wuxuu ka saaray can alqaafilati kolonyadii intaaso dhan usoo qadar tii hore may ku cadfan tahay ay falaa tuqacu yadu gacantii la jari maayo tuugii ilasax addoon baa baciir ku seexday awr dushiibuu seexday dabeetana tuug baa yimidoo awrkii uu ku jiifay ayuu hoggaanka u qabtayoo qaafiladii uu la socday addoonka ayuu ka saaray ilaan yaani awrkan muxras buu ahaa qaafiladaas dhexdeedu muxras ku ahaa amin habeenah ayuu tuug awrkii addoon ku jiifay ayuu kala saaray kaafiladii gacantii ma la goynayaa waa la goynaya gacantii waaya ilan addoonkii iyo awrkiiba wuu xaday hadduu xor yahay ka warran kan mee awr ku dul jiifa hadduu xor yahay oo uu tuuggii yeelo oo kaafiladii ka saara intuu hoggaan ku qabto gacantii ma la jaraya gacantii la jari sababtoo ah lianna albaciira biyadi awrka waxaa gacanta ku haya xorkaas xorka ayaa gacanta ku haya marka gacantiisa kama bixin saa darteed gacantii la goyn maayo xataa hadduu ka soo dejiyo awrkii oo awrkii sidaa ku qaato gacantii la goyn maayo wuxuu noqonayaa nin awrkii ka dhacay xorkaas walow naama cabdun addoon hadduu seexdo calaa baciirin awr dushii faqaadahu dabeetana uu hogaamiyo awrkii tuug wa akhraja uu ka saaro can alqaafilati kolonyadii qudica gacantii waa la jaraya awmase naama xorun xor baa ku seexday calaa baciirin awr dushi falaa ay falaa tuqdacu yaduhu gacantii la goyn maahayo tuuggii filasax walow naqala haddii uu ka raro xoolo min beytin guri min beytin maqsin dheh muqlaqin oo la xidhay ilaa saxni daarin guriga daaraddiisii u saaray daaraddaasoo baabuha albaabkeedu maftuuxun uu furan yahay qudica gacantii waa oyna sidaa ahayn falaa gacantii la goyn maayo wuxuu ku idhi tuug baa alaab ka saaray maqsin xidhan wuxuu u saaray barandihiis saxn waa barando ama waa daarad midka doontaad dhigi karta barandihii buu u saaray barandaha gurigana albaabkiisa sare uu furan yahay gacantii waa la jaraya sababtoo ah alaabtii uu dayacay soo maa meel xifzigu ka soo saaray meel ay ku dayacmayso maxalu dayaac ayuu alaabtii keenay walidaalika gacantii waa la jarayaa gacantii tuuggii waa la jarayaa maadaama alaabtii uu ka soo saaray xirsigeedii oo meel dayacan uu dhigay xataa hadduuna guriga ka bixin waa laga hadlaya haduusan guriga ka bixinin halkaasu kaga tegay banadahaasuu kaga tegay alaabtii gacantii waa la jarayaa haddii ayna sida ahaynna waa ilaa markuu yidhina saddex suura soo hoos gashay in naqsinkan uu alaabta ka soo saaray uu furaa daaraddan uu soo dhigayna albaabkeeda sare uu xidhnaa taa gacantii la jari maayo waa suurada koobaad ama naqsinka iyo albaabka sareba labadaba ay xidhnaayeen ama labadaba ay furaayeen saddexdaa suuraba tugi gacantii la jari maayo waaya maxaa yeelay muuna ka soo saarin xirzi markii labadua albaabka ay furaayeen xirzi muuna ka soo saarin marka saddexaad u dambaysa ee labadaba xidhnaayeenna waxa weeye xirzi buu ka soo saaray xirzi kaluu keenay wuxuu idhi walow naqala haddii alaabtii uu ka soo raro min beytin qol muqlaqin oo xidhan ilaa saxni daarin guri balandihii baabuhaa guriga albaabkiisu maftuuxun uu furan yahay qudica gacantii waa la goynaya wailaa haddii kale falaa maya waqiila waxaa la yidhi inkaanaa labadii albaab hadday ahaayeen muqlaqayni kuwa xidhan qudica gacantii waa goynaya qiilka dambe wuxuu leeyahay haddii labadaba ay xidhnaayeen suuradii u dambaysay ee labadaba ay xidhnaayeen qolkii ka soo saarayna wuu xidhnaa barandihii uu dhigay albaabkiisii sare wuu xidhnaa marka gacanta waa la jarayaa buuhi maxaa xirsi buu ka soo saaray laakiin waxaan leenahay xirsi buu ka soo saaray nacam laakiin xirsi kale u soo saaray maadaama guriga albaabkiisii sare uu xidhan وبيت خان khaanin meherad albaabkeed wa saxnuhu meheradda daaradeedu ka beytin maqsin buu la mid yahay iyo wadaarin iyo guri ilasax wuxuu ku leeyahay hadduu qof oo uu ka soo saaro alaab daaraddii meheradda ama barandaheedii uu dhigo waxay la mid tahay sida masaladii haddana soo dhaafaysay markuu maqsin ka soo saaro ee uu daaradda guriga ama barandaha uu dhigo tafsiilkiina soo dhaafiy ma halkan imaanayo labadii albaabin baa la eegaya labadaba miyay xidhnaayeen labadaba miyay furaayeen ma mid midbaa xidhnaa ma mid midbaa furaa tafsiilkiina soo dhaafay afartii suuro ee na soo dhaaftay ayaa halkan gelaysa wa baytu khaanin meherad waxa weeye qolkeed ama maqsinkeed wa saxnuhu iyo waxaweye meherada barandaheedu ka beytin guri may la mid yihiin iyo wadaarin iyo ka beytin maqsin iyo wadaarin guri may la mid yihiin filasax faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fii shuruudi saariqi tuuga shuruuddiisa wa fii ma tahbutu bihi sariqatu tuugnimada waxay ku sugnaata wamaa yuqtacu biha waxa gacanta lagu gooyo tuugii ayuu fasalka kaga hadli doonaa mualifku saariqu wuxuu leeyahay afar shardi shardiga koobaad waxaa weeye takliif inuu mukalaf yahay waxaa kaa baxay ilmihii yaraa iyo kii waalaa ikhtiyaar inuu yahay qof ikhtiyaarkiisa wax ku xaday waxaa kaa baxay qofkii la khasbay iltizaam inuu multazim yahay oo diinta islaamka uu isku laazimiyey waxaa soo gelaya muslimkii iyo waxaa weeye dimmigii waxaa kaa baxay gaalkii xarbiga ahaa maxaa yeele multazim ma aha mucaahadkana sidoo kale uu ku baxaya siduu mualif dib ka rajaxi doono shardiga afaraadna waxaa weeye cilmu taxriimi sariqa qofkan inuu og yahay inay tuugnimadu xaaraam tahay hadduu doon yuusan ogaanin in gacanta la goynayo tuuga yuusan ogaaninba laakiin inuu ogaado inay tuugnimadu xaaraan tahay hadduusan ogayn ou jaahil yahay gacantii la jari maayo wuxuu hi mualifkii laa yuqطacu la goyn maayo sabiyun ilma yar gacantii la goyn maayo wamajnuunun mid waalan wamukrahun mid la khasbay saddexdaaba labada hore waxay ku baxeen shardu takliif kan dambe ee mukrahana wuxuu ku baxay shardu اlikhtiyaar shardiga ikhtiyaar ku baxay labadii shardiga kalena mualifku muusa noo tilmaamin laakiin waan soo xusnay waa qofkii multasimka ahaa waxaa kaa baxay xarbigii gacanta lagoyn mayo aduu xabo qofkii jaahilka ee sariiqadu inay xaaraanta aan ogeyna gacanta lagoyn maayo wuxuu idhi laa yuqacu gacantii la jari maayo sabiil lmayar wamajnuun mid waal mukr mid la khasbay wayuqacu muslimu muslim gacantii waa la goynaya wadimiyun dimi bimaali bisariqati maali muslimin muslim maalkii xaditaankiisa ayaa gacantii lagu goynaya wadimiyin wa sariqati maali dimiyin dimi maalkiisa inuu xabeeya gacantii lagu goynaya muslim hadduu muslim uu xoolo ka xado gacantii waa la goynaya bilijmac culamadu isku waafaqsan yihin dimina hadduu muslim uu maal dimi xadana gacantii waa lagu goynayaa taana waxa weeye cala almashhuur khilaaf baa ku jira lakin waa sida badan yihin maxaa dimiga maalkiisa macsuum sidoo kale dimi gaal dimi ah hadduu muslim maalkii u xado ama dimi kale u xado gacantii waa la goynaya maa dimiga waa multaim axkaamta islaamka wuu isku laazimay maadaamuu daar ilislam ku nool yahay jizyadin uu bixinayo wa fii mucaahadin mucaahadkii waxaa ku sugan wa fii sariqati mucaahadin mucaahidka xatooyadiisa waxaa ku sugan aqwaalu aqwaal axsanuhaa aqwaasha waxaa u wanaagsan in shuruuda haddii la shardiya qadcuhu mucaahadka in gacanta laga goynayo bisariqatin sugnimo in gacanta lagaga jarayo qudica gacantii waa la jaraya wailaa haddii kale falaa la jari mahayo qultu waxaan idhi haddaan nawowi aha aladharu muctamad waxa weye cinda aljumhuuri jumhuurka agtooda laa qaطca inaan gacanta la goynaynin mucaahadkii wallaahu aclam gaaladu waxaa weeye xarbi iyo dimi iyo mucaahad iyo musta'man afartaa wey marka waan soo ogaanay dimigii iyo xarbigii halkanna waxaan ku tilmaamaynaa mucaahadkii iyo musta'mankii mucaahadka waa gaalka uu naga dhexeeya ballan inaanaan istagaalin cahdi wanaga dhexeeyo musta'mankuna waa kan ammaanka dalbay in waddanka islaamka uu ammaan kusoo galo waa xarbigii ammaanka la siiyey labadaasi waa isku xugum haddaba aqwaal baa ku sugan haddii uu waxado nin mucaahad ah ama muslim ha ka xado ama dimi ha ka xado gacanta ma la araya mise lama jarayo wuxuu idhi aqwaashaa waxaa ugu wanaagsan waxaasaa dhahaya alraafici aqwaal baa ku sugan aqwaasha ugu wanaagsan qowlka ugu wanaagsan waxa weeye haddii markii cahdiga aan la gelayna aan ku shardinna inaan gacanta ku jarayna hadduu wax habo gacantii waan jarayna annagoo ku dhaqmayna shardiga aan shardinay haddii laakiin cahdiga markaan la gelayna aanan u shardina inaan gacanta jarayna hadduu wax habo gacantii la goyn maayo imaam nawowi baa tacaqubay oo qowlkaa raajici ka daba tago wuxuu idhi sida muctamadka cinda aljumhuur gacanta la goyn maayo mucaahadka muطlaqan ama ha lagu shardiyo ama yaan lagu shardinin mucaahadka iyo musta'manka labadaba gacanta la goyn maayo hadday waxadaan sababtu waa maxay maxaa yaele hayr multasimiin axkaamta islamka iyagu mayna laasimsanin axkaamta islaamka multasimiin maa daara islamna kuma noolo waa gaalo aan waddanka islamka ku noolayn marka islaamka axkaamtiisa kuma dhaqmayaan saa darteed gacanta jari mayno ku dabaqi mayno axkaamta islaamka xarbigii bay shabahaan wuxuu idhi watabutu way ku sugnaanaysaa asariqatu xatooyadii biyamiin mudaci kii wax sheeganayey dhaartiisa almarduudati ee la soo celiyay filasax aw amase biiqraari saariqi tuuga qiraalkiisii walmadhabu muctamad waxaa weeye qabuulu rujuucihi noqoshadiisa in la aqbalayo asariqa tuugnimadu maxay ku sugnaataa markaan ka soo hadallay shuruuddii arkaantii sariqada saddexdaha ah, masruuqi iyo sariqadii iyo saariqi ayuu halkan wuxuu kaga hadlaya mualifku waxay sariqadu ku sugnaanaysa sariqadu waxay ku sugnaataa buu idhi saddex shay buu noo sheegay mid waa qiraar midna waxaa weeye shahaada in laga markhaati kaco inuu qofkani wax xaday midka saddexaadna waa yamiin almuddaci qofkii qofkan tugnimada ku sheegtay inuu wax ka xaday ayaa dhaartay dhaar weliba marduudaah yamiin marduudaah saddexdaasuu mualifku noo sheegay ta u horaysa waxa weye yemiin اlmudaci almarduuda suuradeedu waxa weye nin baa nin kale wuxuu ku sheegtay inuu xoolo nisaab gaaraya uu ka xaday dabeetana ninkii lagu sheegtay sariqada ayaa la yidhi dhaaro ila asaga waa muddaci aleyh kana waa muddaci dhaartuu ka aamusa dhaartaasi waa yemiin marduuda waxaan ku soo celinaynaa kan muddaciga waxaa leena adugu dhaaro hadduu dhaarto waxa weeye wuxuu leeyahay sariqadii way sugnaanaysaa wabittaali tuugii gacanta waa la jarayaa xoolihiina waa lagama gadhabayaa saasuu leeyahay maxaa yeelay alyamiin almarduuda waa xujo sida iqraarka iyo bayinadu xujo yihiin qowlka ka soo horjeeda asaxa wuxuu leeyahay gacanta lagu jari maayo tuuga bilyamiin almarduuda sababtu waa maxay qacigu gacangoyntu waxa weeye marka tuuga gacanta la jarayo waa xaq ilahay u iska leeyahay xuquuqda ilaahayna dhaarkuma sugnaato bal u fiirso sida zinado kale qof hadduu ku sheegto qof kale inuu addoontiisa ka zinaystay oo qofkii la dhaho dhaaro oo u dhaarta ka aamuso asagu dhaarto xaddii zinada ma laga ogaya maya tan waa saasoo kale haddaba qowlkan ayaa muctamad ah qowlkan khilaaf alasax ayaa muctamad ah matriga manhaajka waxa ku qoran muctamad ma ah qowlkanaa muctamad ah saas ayuu jamiyey nawowi fi rawda raaficina aslu rawda oo ah asharx اkabiiru saasuu jamiye adricuna wuxuu yihi haada huwa اmadhab wa huwa الsawaab sidana madhabku yahay ui inahu اmadhab wالsawaab qowlka sawaabkii madhabka waa qowlkan yidhi qowlka labaad ee ah inaan tugi gacanta lagu jaraynin bilyamiin limarduuda saasayna jumhuur aصaab asxaab shaafici badankood ay gooyeen bui haddaba qowlkaasaa muctamada waxay ka mid tahay masaaisha minhaaj ku qoran ee daciifka ah, laga xoog badan yahay waaya khilaafkan haddaba waxaa weeye waa gacangoynta laakiin xoolihii ma ku sugnaanayaan bilyamiin ilmarduuda nacam xoolihiisii waa loo magdabaya xoolihiisi waa la laakiin gacanta tuugi ma la jaraya gacanta tuuga lagama jarayo kaasi haddaba waa waa yamiin ilmuddaci almarduuda biqraari saariq tuugii baaba qirtay aliqraaru sayid اladila gacanta waa lagu jaraya yani iqraarkiisaan u qabanaya shardina maaha inuu iqraarkii uu soo celceliyo waaya wاlmadhabu qabulu rajuucihi haddii uu ka laabto qiraalkiisi waa la aqbalaya tuugii markuu qirtay inuu xaday ayuu haddana dib uga noqday oo wuxuu ihi maan xadin waan khaldamay waan isboodsiiyey ama been baan sheegay waxba maan xadin bui gacantii la jari maayo waaya waa xaq ilahay uu iska leeyahay sida xadda zinada oo kale sidaa darteed qofkii qiraalkiisii uu ka noqon karaa xuquuqda aadamiga omaan qiraalka laga noqon karin lakiin xuquuqda ilahi subxana wa tacaala qiraalka waa laga noqon karaa taasi waa xagga gacangoynta laakiin xagga xoolihii in laga magadhabo maya laga yeeli maayo marba hadduu qiro inuu xoolo xaday xoolihii waa laga magadhabaya lakiin gacanta la goyn maayo hadduu ka laabto gacanta la goyn maayo lakiin xoolihii waa laga magadhabaya waa xaq aadami xooluhu wuxuu hi watadbutu sariqatu sariqadii way ku sugnaanaysaa biyamiin almuddaci kii sheeganayay dhaartiisa almarduudati la socdiyay fi lasax aw biqraari saariqi kii waxxaday qiraalkiisii walmadhab muctamed waxa weeye qabuulu rujuucihi noqoshadiisa uu ka noqday qiraalkiisii la aqbalay aman qofkii aqara qiraa bicuquubatin cuquuba lilaahi tacala ilahay u sugnaatay fasaxiixu muctamed waxaa weeye ana lilqaadi qaadiga inuu xaq u leeyahay an yucarida inuu u sarbeebo lahu kaa wax qirtay cuquubada qirtay birujuuci inuu ka laabto waxa uu qirtay walaa yaquulu odhan maayo irjic ka noqo qof wuxuu qirtay wax keensanaya cuquubo ayuu qirtay sida sariiqadii iyo zinadii cuquubbay keenayan labadaba xad bay keenayaan qaadigu wuxuu xaq u leeyahay inuu u sarbeebo kaa qirtay waxaan waajibinaya xadka inuu ka laabto wixii uu qiray inuu ka laabto oo tusaale ahaan sariqadii ku leeyahay wuxuu hadduu xatooyo u qirtay ma laga yaabaa inaadan xoolahan xirsi kala bixin oo xoolo dayacanay ahaayeen hadday zine wuxuu qirtay wuxuu ku leeyahay ma laga yaabaa gabadha inaadan waxa weeye ka zinaysanin laakiin aad yartaa taabatay ama aad wax noocaas hadduu khamri u qirtayna wuxuu leeyahay ma laga yaabaa in waxaan aad cabtay uusan muskir ahayn saasuu ku leeyahay maxaa yeel nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu maacis ku yidhi waa ninkii qirtay zinada waxaa dhici karta ama ma laga yaabaa lacallaka waxaa dhici kartuu yidhi qabalta gabadha inaad dhunkata aw qamasta amaad taabata aw nadarta amaad eegta markaasuu yidhi laa yaa rasuul allah dhowr jeer buu nabig kuso celceliyay alayhi salaatu wasalaam ilaa marka dambe u dhaha war miyaad waalanta markaa nabiga caqligiisu ka hirshakiye la dhahaa caqligiisu ka hirshakiye rawaahu lbukhaari maxaa yeelay waxyaabahan qofka hadduu ku dhaco waxaa fiican naftiisu inuu asturo ilahi inu toobadkeeno ilahi inuu toobadkeeno laakiin qaadigu arrintii ma u caddaynaya oo ma leeyahay ka noqo maya taas waxay ka dhigan tahay haduu dhaho ka noqo inuu been farayo been sheeg inuu leeyahay qofki inaad yani adu xaq ma ledi inaad beentii farto waaya waa man qofkii aqara qira bicuquubatin cuquubo yani wax cuquubo keensanaya cuquubo waajiban lilahi cuqubadaasoo lilahi tacala ilahi u sugnaatay fasaxiix muctamad waxa weeyaan lilqaadi qaadiga inay u sugnaatay an yucrida lahu inuu sarbeebo qofkaas birujuuc inuu ka laabto waxa uu qirtay walaa yaquulu odhansa mahayo qaadigii irjic ka noqo waxaad qirtay walow aqara hadduu qiro qof bilaa dacwa sheegasho la'aan ayaa wuxuu qiray annahu asagu saraqa inuu xaday maala zaydin zayd xoolihii zaydkii alghaa'ib ee maqnaa lam yuqdac gacantii la jari maayo fi lxaali isla kolkaa bal iskaba dhaafi yuntadaru waxaa la sugayaa xuduuru intuu ka imaanayo fi asaxi muctamad haddaan qabano aw amase annahu ay aqara wuxuu qiray annahu asagu akraha inuu khasbay amata haa'ibin mid maqan addoontii calaa zinan zina ku khasbay oo ka zinaystay isagoo xoogaya xudda waa la xadayaa fi lxaali kolkaaba fi lasax qof wuxuu qirtay asagoon waxba lagu sheeganin oon dacwo lagu soo oogin inuu xoolihii zayd uu xaday zaydkaasina wuu maqan yahay zaydkii maqnaa xoolihiisii inuu xaday ayuu qiray isla markaaba gacanta la goyn waa la sugayaa intuu zayd ka imaanayo sababtu waa maxay waxaa laga yaabaa zayd inuu yimaado u dhaho ninkan xoolaha waaban siiyey ama waan u banneeyey ama waan u hibeeyey inuu dhaha karto mar hadduu u hibeeyena gacanta la jari shubha meesha imaanaysa waaya haddii laakiin uu qirto addoontii zayd ninkii maqnaa addoontiis inuu ka zinaystay nin maqan addoontii inuu ka zinaystay isla markaaba waa la xadayaa oo waa maxay maxaa yeelay xadda zinadu kuma taagno dalab in la dalbado dalab ama baahno waa xaq ilah iska leh haddii xataa ninkan adoonta manaa u banayn laha u ibaaxayn laha udhi laha adoontaa waxa doonta ku samee ooma banaan inuu ka zinaysto maxaa yeelay buciga lama hibeeyo waay wa tahbutu way ku sugnaataa sariqadii bishahaadati rajulayn laba nin markhaatigood falow shahida hadday markhaati ay ka noqdaan rajulu nin iyo wamra'ataani laba dumara habata almaal xoolihii baa sugnaanay walaa qaca goyn ma jirto wayushtardu waxaa la sardiyaa dikru shaahidi shaahidki inuu sheego shuruuda sariqati sariqada ama xatooyada shuruuddeeda waxyaabahay ku sugnaanaysay sariqada ayuu halkan ku tilmaamaya mualifku midkii u dembeeyey oo ah shahaadatu rajulayn laba nin hadday ka markhaati kacaan ninkani inuu ka eegayaan isagoo si qarsoodi u xaday oo ninkan muuna arkayn markuu ka xaday laakiin nimankaas halkaa kala socday inuu xaday dabeetana way ka markhaati kaceen ninkan inuu alaabtani xaday waxa weeye xaddii sariqada lagu ogaya gacantii waa la jaraya sida cuqubaad kaleba de gacantii loo geynayo qofkii haddii eh, laba nin ka markhaati kacaan sida zinadii oo kale haddii afaray kaga markhaati kacaan gacantii waa lagoynaya ah, eh, eh, xaddii waa lagu ogaya haddii ka warran laba nin iyo laba dumar ah nin iyo laba dumar ah ay ka markhaati kacaan sariqadii maalkii wuu sugnaanaya laakiin gacantii la jari maayo tuugi maalkii wuu sugnaanaya laakiin tuuggii gacanta la goyn maayo sababtu waa maxay maxaa yeeley meesha dumar baa soo galay dumarkuna xuduudda shaqa kuma leh laa madkhala lishahaadati الnisaai fi اlxuduud xuduudda kama markhaati kaci karaan laakiin dumarku waxay ka markhaati kici karaan xoolo xoolo waa ka markhati kici karaan walidaalik maadaama ay nin iyo laba dumara ay isla qireen ninkani inuu xaday xoolihii waa laga magdhabayaa soma laakiin addii laga ogi maayo xaddii laga ogi maayo qofka markhaatiga ka noqonaya sariqada waxaa shardi ah inuu sheego shuruuddii sariqada shuruuddii sariqada ina soo dhaaftay qofkani inuu xaday nisaab wax nisaab gaadhaya rubuc diinaari ama wax ka badan isla markaanuu ka saaray xirdigii meeshii alaabtan ku ilaashsanayd waafahanta soo ma xirdigiinu asagoo ka saaray qofkanuu ahaa u cayimo qofkanuu ahaa qofkii xaday magaciisana uu sheego ama nasabkiisa wixii lagu garanaya saasaa loo baahan yahay wixii laxabayna uu sheego sifadiisiina uu sheego maxay culamadu isku khilaafsan yihiin waxa qaciga waajibinaya saas darteed waxa laga yaba waxaan qaci waajibinayn qofka inuu ka markhaati kaco oo dhaho hebel baa wax xaday waxa uu xadayna uusan waajibinayn qacigi saa darteed waa inuu caddeeya wtahbutu way ku sugnaataa sariiqadii bishahaadati rajulayn laba nin markhaatigood falow shahida hadday ka markhaati kacaan rajulu iyo wamraatayn laba dumara habata almaali xoolihii baa sugnaanaya walaa qaطca goyn ma jirto wayusharda waxaa u shaahidi kii markhaatiga ahaa inuu sheego shuruuda sariiqati sariiqada shuruuddeeda walow ikhtalafa hadday iskhilaafaan shaahidaani laba markhaati ah ka qowlihii sida dhaho labadii markhaatiga ahaa mid ahaan saraqa wuxuu xaday bukratan subax waalaakhari wa ka qowli alaakhari kii kalena inuu dhaho cashiyatan saraqa wuxuu xaday cashiyatan gelin dambe ama casar buu xaday fabaaطilaة fashahaadatn shahaado weeye baailatn oo baail ah haddii labadii ninee markhaatiga ahaa ee tuuga ka markhaati kacayay inuu waxaday ay iskhilaaaan markhaatiga isku khilaafaan mid wuxuu idhi tusaale ahaan subaxii buu alaabta xaday kii kalena wuxuu idhi maye casarkii buu xaday marka shahaadadaasi waxay noqonaysaa baail maadaama ay isburisay oo mutanaaqid ay tahay shahaada mutanaaqida weeyaan oo baailah ah وعalى الsاaرqi tuugii waxaa ku waajibaya raddu maa sarq wixii uu xaday inuu soo celiyo fain telifa haddii wixii uu xaday uu dhinto daminahu waa uu magdhabayaa tuugga mar walba waxaa laga rabaa wixii uu xaday inuu soo celiyo oo magdhabo hadduu hayo wixii inuu soo celiya laga rabaa taasna waxaa daliil xadidka nebigu yuri alayhi الsalaaةu wasalaam calى اlyadi maa أhadat xatى tuؤadii gacanta waxaa waajib ku ah inay celiso waxay qaaday aliyadii gacanta waxaa saaran ma ahadat waxay qaaday xataa tuaddi ilaa ka celiso waaya haddii laakiin xoolihii ay dhintaan waxaa laga rabaa in uu magdhabo bedelkiisii u magdhabo bedelkii xoolahaas wacala saariqi tuugii waxaa lagu leeyahay raddu maa saraqa wixii u xaday inuu soo celiyo fain talifa haddii wixii uu dhinto damina waa magdhabaya watuqdac waa la jaraya yamiinuhu midigtiisa fain saraqa hadduu xado aaniyan mar labaad bacda qaciha midigtii markii laga jara kadib rijluhu fatuqdac waxaa la goynaya rijluhu lugtiisa alyusra ee bidixaysa bidixda ah waalian mar saddexaadna hadduu xado yadhu tuqdac waxaa la jaraya yadhu gacantiisa alyusra ee bidixaysa bidixda ah waraabican mar afar hadduu xadana rijluhu tuqdac waxaa la goynaya rijluhu lugtiisa alyumna ee midigta ah. wa bacda dalika intaa wixii ka dambeeyana yucazaru waa la tacsiirinaya tuuga qaabka loo geynayo halkan kaga hadlaya mualifku gacanta midigtaa tuuggii laga jarayaa marka koobaad hadduu waxabo gacanta midigta ayaa laga jarayaa meesha laga jarayana mualifku dib buu nooga tilmaami doonaa waaya taasna waxaa daliil u ah xadiidkii mucjam dabaraani ku sugnaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam loo keenay tuug dabeetana gacantiisa midigta uu gooyey saasayna khulafaa u raashidiin yeeleen hadduu mar labaad uu xado markii gacanta midigta laga jaray kadib lugta bidix ayaa laga jaraya hadduu mar saddexaad uu xado gacanta bidix baa la goynaya mar afraad hadduu xado lugta midig baa la jaraya wixii intaa ka dambeeya hadduu xadona waa la tacsiirinaya maxaa yeelay afarta adinba markaa waa la gooye markaa waa la tacsiirinaya waaya maxaa yeelay qaciga wuxuu ku sugnaaday kitaabka iyo sunnada wsaariqu wsaariqatu faqdacuu aydiyahuma laakiin wax afarta adin ka dambeeya lama sheegin sidaa darteed tacsiir baa waajibaya sariqaduna waa macsiyo macsiyadana waxaa ka waajibaya tacsiir waaya xadiid baa ku soo arooray tuuga haddii afarta adin la jaro oo mar shanaad uu xabo in la dilayo faqtuluuh lakiin xadiidkaasi waa xadiid munkar ah waa xadiid munkar ah wuxuu yidhi watuqdacu waa la jaraya yemiinuhu tuuga midigtiisa la goynaya fain sarqa hadduu xado aaniya mar labaad bacda qaciha midigtii markii laga gooyey kadib farijluhu lugtiisa alyusra ee bidixaysa ayaa la goynaya waalian mar saddexaad hadduu xadana yaduhu waxaa la jaraya gacantiisa alyusra ee bidixda ah waraabican man afraadna rijluhu lugtiisa yumna ee midigta ah bacda dalia intaa kadibna yucazar waa la tacsiirinaya wayumasu waxaa la gelinayaa maxalu qacihi halkii laga jaray bizaytin saliid aw duunin ama subag muqlan oo la karkariyey qiila waxaa la yidhahi huwa kamsigaas gelintaasi tatimatun waa dhammaystir la dhammaystiri lixaddi xaddi walasaxu muctamada waxaa weeye annahu kamsigaasi xaqun inuu yahay xaq lilmaqtuuci qofkii gacanta laga gooyo uu xaq u leeyahay famuunatuhu haddaba muunadiisa kharashkiisa kharashka ku baxaya saliiddaas calayhi cala almaqtuuci qofkii gacanta laga jareeyey ayaa lagu leeyahay walilimaam imaamkana waxaa u bannaan ihmaaluhu inuu iska daayo oo faraha ka qaado tuugga marka gacanta laga gooyo meeshii laga jaray waxaa la gelinayaa saliid la karkariyey ama subag la karkariyey xikmada ku jirtana waxaa weeye waxaa la rabaa in dhigjoojin lagu sameeyo marka xididadaas waxaa weeye halboolayaasha ah ee af kala qaaday markii la jaray kadib markii saliiddaa la geliyo waxaa weeye afka isku qabsanayaan ama subaggaa karkaraya markii la geliyo afka isku qabanayaan oo saasuu dhiig ku joogsanaya waa waagii hore intaan la helin irbadahan dhigjoojinta iyo qalabkan caafimaadka casriga ah hadda laakiin waa laga maarmaa in waxaan la sameeyo sababtoo ah waa xanuun labaad gacantii oo waxa weeye dhiigaysa in saliid karkaraysa la geliyo waa xanuun aad u daran oo laga yaaba inuusan ka xanuun yaraynba goyntii ama u ka xanuun badan yahayba gelintaa la gelinayo saliidda karkaraysa maxay tahay laba qowl baa meesha ku jira qiil daciifa wuxuu leeya waa tatimatu lilxad xaddii bay la socotaa waa nooc cuquuba ayada laftarkeeda walidaalika imaamka waxaa waajibka inuu sameeyo kamana tegi karo maxaa yeele waa la sii xanuujinaya masiid iilaan baa ku jira laakiin sida asaxa ee muctamadka ah ma aha xaddii qayb ka mid ahee qur-aankii sunnadatoo laguma sheegin gacanta tuuga loo geliya saliid karkaraysee waa xaq uu iska leeyahay qofkan maqtuuca ah dhiigjooji weeyaan haddaba maadaama asaga lagu dawaynayo wixii kharash ah asagaa iska bixinaya saliiddii asagaa soo iibsanaya dabkii lagu karkarinaya waxaaso dhan asagaa diyarsanaya waa faham sooma kharashka ku baxaya saliiddaas asagaa bixinaya hadday dawo tahayna dawadaas irbadihii dhiigjoojinta asagaa la baxaya imaamkuna wuu iska dayn karaa falilimaami imhalu maadaama aysan tatimat alxad aysan ahayn laakiin waxaa sunnaha imaamka inuu la yimaado si qofkii uusan u halaagsamin wayuqmasu waa la gelinayaa maxalu qaci meeshii laga gooyey bizaytin saliid aw masaduunin subag muqlan oo la karkariyey qiila waxaa la huwa qamsigaasi tatimatu waa dhamaystir lixaddi xaddi lagu dhammaystiraya walaa sax muctamad waxaa weeye annahu qamsigaasi xaqun xaq inuu yahay lilmaqduuci qofkii gacanta laga jaray famuunatu kharashkiisu caleyhi asagu saaranya walilimaam imaamkii waxaa u bannaan ihmaalu inuu iskaba daayo oo faraha ka qaado oo uusan gacantaba saliid u gelin ayuu leeyahay watuqdacu waa la jarayaa alyadu gacantii min alkuuci cumacumta laga jarayaa warijlu lugtiina min mafsil اqadam cagta meeshay ka kala baxdaa laga jarayaa mualifku wuxuu noo tilmaamayaa meesha laga goynayo qofkii halka laga goynayo gacantii iyo lugtii waan soo tilmaanay lakiin halka laga jarayo wuxuu idhi gacantana waxaa laga jarayaa min alkuuc waa cumacumta halkaa waxa weeye gacantu ka jiricsan cukurka u dhow ayaa laga jaraya kala baxaas lugtana waxaa laga jarayaa min mafsil اqadam cagta iyo dhudhunku meeshay kala baxaan meeshay iska qabtaan halkaasaa laga jaraya waaya ee weeye cagtu ay ka laabanto wa tuqdacu waa laga jaraya lyaddu gacantii min alkuuci kuuci baa laga jaraya warijl lugteena min mafsil اlqadam cagtu meeshay kala baxda laga goynayaa maxaa yeeley arrinkaasi wuxuu ka sugnaaday cumar radi allahu tacaala iyo cali asxaabtu ka sugnaaday waman qofkii saraqa xadaa miraaran marar qofkii xadaa bilaa qacin asagoo gacantii aan la goynin kafat waxaa ku filan yemiinu midigtiisa wain naqasad haba dhinaato arbaca asaabica afar farood qultu waxaan wakada waxaa la mid ah low dahabat ilhamsu shantuba hadday maqan yihiin filasax wallaahu aclam qofkii intaasoo jeer waxadaa oo aan lagu baraarugin oo aan gacantii laga jarin marka u dambaysay ayaa la qabta markuu dhowr jeer waxaday waxaa ku filan in hal mar uun gacanta laga gooyo la dhihi maayo mar walba uu waxaday xubin baa loo jaraya xuduuddii way isdhexgelaysaa alxuduud tatadaakhal maxaa yaele qaacidadii fiqigeed baa ku dabaqmaysa ida اجtamaca amraani min jinsi waaxid walam yakhtalif maqsuuduhuma dakhala axaduhuma fi اlaakhari haaliba waa xuduuddu waa isku jinsi maadaama ay qaci qaci yihiin isku jinsina yihiin maqsuudkooda inuu mid yahay way isdhexgelayaan waxay la bataa sida qof dhowr jeer zinaystay oo markii u dambaysa la qabtay hal mar unbaa xaddii zinada lagu oofinaya waaya xataa hadday gacantaa kafat yamiinuhu bu ku yidhi midigtiisaa ku filan wain naqasat arbaca asaabic xataa gacantaa midigta hadday afar farood la abahay afar farood hadday la abahay gacantaa midigta maa ku filan imaam nawowi wuxuu yidhi xataa hadday shantuba faroodba shan tabaood maqan yihiin shanta faroodba hadday maqan yihiin cukurka in laga jaro halkaas unbaa ku filan sababta maqsuudku waxaa weeye qofka in midigta laga jaro nusuustana waa mulaq ama fariha ha joogaan ama waxaa wey ha maqnaadaan fariha waa isku mido maqsuudku waxaa weye qofkan in gacanta la gooyo marka gacantii inay ku rumoobaysaa taa faraha go-an wuxuu yidhi waman qofkii saraqa waxadaa miraaran dhowr jeer waxadaa bilaa qacin asagoo gacantii la goynin intii hore kafat waxaa ku filan yamiinu midigtiisa wayna qasad midigtaasi haba dhinaato arbaca asaabica afar farood qultu waxaan idhi walow akadaa waxaa la mid ah oo midigtaasi ay ku filan tahay low dahabat ilkhamsu shantuba hadday maqan yihiin shanta faroodba fi asax wallahu aclam wa tuqdacu waa la goynaya yadun gacan zaa'idatun oo zaa'id la ah usbucan far fi lasax haddii far zaa'ida ay gacantii midigta ku taallo far lixaad baa ku taalla gacantii waa la jaraya la dhihi mahayo maadaama far zaa'ida ku taalo aan iska dayno lugta aan ka jaro maya gacanta la goynaya maxaa yeelay magacii gacantuu ku dhacaya tii shanta farood lahayd iyo tii wax ka badan ba lahayd wtuqdac waa la jaraya yadun gacan zaa'idatun oo la dheeraada usbucan far filaas ah walow saraqa hadduu xado fasaqadat ay dhacday yamiinuhu midigtiisu biaafatin aafaya ku dhacday saqad alqaطcu goyntiina way dhacaysaa oo yasaaruha bidixdiisii baa dhacday falaa waxaa weeye goyntii midigtuma dhacayso cala almadhab muctamad haddaan qabanno haddii tuugii uu waxado dabeetana gacantii midigteeda laga jari lahaa ayaaba gooday aafo samaawey ku gooday ama qisaas bay ku gooday waa laga qisaastay qof buu gacan ka gooyey midiga isna gacantii midigteed baa laga gooyey marka tuugii gacantii laga goyn lahaa way dhacday soo maaha qacigina uu dhacaya gacantii midigteed laga goyn lahaaba way maqanta waaya laakiin ka warran haddii markii uu waxaday kadib gacanta bidixda ah uu waayey oo aafo samaawi uu ku waayey ama waxa weeye gacantii qisaas uu ku waayey ta midigtana waa la jarayaa maxaa yaele ta midigta ah ayuu xaqu ku tacalluqaa bidixda kuma tacalluqo bidixda habama maqnaatee tan bidixda ah waan ka goynaynaa marka ta macnaheedu waxa wey labadii gacmoodba saas ku waayaya walow saraqa hadduu xada tuugii aday dhado ymiinhu midigtiisii biaafatin aafay ku dhacdo aafo samaawi ah maalan gaangari baa kaga dhacdo gacantiibaba dhakhtar uu jaray markuu xaday kadib weyaan la soco saqada alqadcu goyntiina way dhacaysaa maxaa yeelay meesha ku tacalluqday ayaa meesha ka baxday gacantii la goyn lahaa meesha ka baxday amamase saqadat yasaaruhu bidixdiisiibaa waxa weeye dhacday oo go'day ay falaa yasqudu qacu اlyamiin midigta goynteedii dhici mahayo cala madhab muctamad haddaan qabanno maxaa yaele maxalu qaci ayaa weli baaqi ah wallahu tacaala aclam wsala allah wslm calaa nabiyina mxamed